alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah waursila bilhuda wadiini اlxaqi liyudhir cala diini kulih wakafaa billahi shahiida ama bacd allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilahi cala kuli xaal waxaynu ku dhex jirnay baabu aladaani waaliqaama waxa aynu arkaynay qaybihii kala duwanaa ee axkaamta adaanka aadaanka aadaankaasoo iblayska ataleeriya madaafiic lagu ridayo u ah oo waxyaabaha masjidka lagaga eryayo ama magaalada lagaga eryayo ama xataa qofka uu galo lagaga buu ka mid yahay adaanku saasuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam marka la aadaamo iyo marka la aqiimo labadaba adbara walahu duraab inuu cararayo isagoo wax ka sanqaraya taasi waxay tilmaamaysaa inuu aada iyo aada u dhibayo meeshaan laga aadaamayninna waxay noqon doontaa meeluu ku warwareego oo aanu ka dhammaanin qeybta tarkiibka iyo tarhiibka kitaabku waa kitaab fiqi oo axkaama uma badna dhinaca ah oo dee kutubaha kalea kabaya sida riyaad saalixiinka iyo kuwa lamid a ah, laakiin jaanibka fiqiga iyo axkaamta ayuunbuu u badan yahay ma xuma markaa inaad isla akrido labada qayboodba wacan abi juxayfata radia allahu canhu qaala ra'aytu bilaalan asxaabigii bilaal baan arkay buu ihi yu-adinu isagoo aadaamaya waatatabbacu waanaan raacraacayay faahu afkiis haahunaa wa haahunaa midig iyo bidix wa isbacaahu labadiisa faroodna oo looga jeedo labadiisa xubnood fii udunayhi labada dhagood buu geliyey rawaahu axmed waatirmidi wasaxaxa walibni maaja isagu waxa uu kordhiyey jacala isbacayhi fii udunayhi halkaa wa istacaahu ayuu jacalaya wuu yeelay labadiisa xubnood ee yaryar ayuu farta geliyey ayuu dhegaha geliyey daloolka wali abi daawuud riwaayada abi daawuudna iyaduna waxay la dheeraadahay lawaa cunuqa qoortiisa ayuu leexiyey isagoo jidhkiisa leexinin lawaa cunuqah qoortiisuu leexiyey lamaa balaqa markii uu gaadhay xaya cala asalaa yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix walam yastadir mase wareegin walam yastadir ay badana macnaha jirhkiisa muu wareejinine qoorta ayuu marna midig u leexiyey marna bidix habka loo aadaamayo ayay ka mid tahay si uu dadka codka u gaadho marka uu qofku leeyahay salaada iyo liibaanta u kaalaya inuu midig iyo bidix eego midig iyo bidix inuu eego waxa uu duwayaana maaha jidhka oo dhane waa qoorta xaya cala asalaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax labada xaalaba la yidhi aimada qaarkood waxay ku fasirayaan inuu xaya cala asala labadeeda jeer xaggaa u celiyey xaya cala asala xaya cala asala xaya cala alfalax xaya cala alfalax qoryaha qaarkoodna waxay leeyihiin xaya cala asala xaggan iyo xagganba way leedahay xaya cala alfalaaxna xaggan iyo xagganba way leedahay marka daahirka u yaro fiirsatana taa dambaa u yar dhawo xaya cala asalaa ereygaasaa uu sheegay matnigu dabeedna wuxuu ihi xaya cala asala markii uu gaadhay buuhi yamiinan wa shimaalan buu raaciyey marka inay labadaba wadataad arkaysa marka waa laba siyood oo dadka lagu gaadhsiin karayo codka inuu dhegihii faraha geliyey si codku xoog uu yeesho iyo inuu labada dhinacba eegay si dhinacaa soo qura aanu codku u noqonin oo qolada fiisigiisku waa ah kuwa idhaahdo codku toos buu baxaa macnaha xooggiisu weye dhinacyada kale daciif buu ku gaadhaya laakiin meesha uu ku quman yahay baa si toosoo ugu baxaya sidaa darteed codkii xoogga lahaa in labadan dhinac ay aada u maqlaan marka habka iyo adaabta adaanka ayay ka mid tahay dhagahaasoo faraa la gelinayo si codkii maaragtay xoog uu yeesho oo daldaloolada uu xoog uga soo baxaya afka una u noqdo iyo leexleexintan hareeraha waa tatabacu faahu afkiisaan raacraacayay macnaha waxaan eegaya isagoo xaggaa usii wada iyo isagoo haddana xaggan usoo wadaa ama aada baan u koobigaraynayay ficilkiisa wajacala isbacayhi fii udunayhi walam yastadir waxay tilmaamaysaa qiblada inaanu ka jeedsanin laabtiisa ka jeedinin laakiin wuxuu duduwaya waa qoorta xadiidka waxaynu ka faa'idaysanay adaanku inuu mashruuc yahay shacaa'irta waaweyne diinteenna ay leedahay inuu yahay baynu hore u soo marnay waaya iyo adaankii inay u fiican tahay halkuu calaancalaha iyo wax kaga nabi lahaa qof ama dhagaha iyo wax saa u yar qaban lahaa uun inuu fartaa ku isticmaalo qiblada inuu aynu aragnay oo xadiidka saxiixa ay uu tusinaya markuu labadan kelmadood xaya cala salaax xaya cala salaax leeyahay qoortuu leexleexinaya waayo waa labada kelmadood ee dadka soo jiidanaya waar liibaanta u kaalaya war salaada u kaalaya waxaynu ka faa'idaysanaynaa maadaama layidhi labadan xikmadoodba looga jeedo codku inuu dadka gaadho faragelinta iyo qoortoo la duduwayo inay wanaagsan tahay wixii codka kor loogu qaadayaaba sida mukabiraatu sawt waxyaabahan qalabkan sameecadaha iyo ambrafirka iyo waxaan codka lagu weyneynayaa iyada qudhigoodu inay maaragtay xikmadii looga jeeday farsamadan xoojinayaan baynu arkaynaa oo aan la odhan karaynin waa bidco waayo laftooda cibaado maaha laakiin cibaadadii baa loo kaashanaya wa can abi maxduurata radia allahu canh ana annabiya sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed acjabahu sawtu acjabahu rasuulka waxa yaabgeliyey ka farxiyuu jeclaystay sawtuhu ninkaa asxaabiga abi maxduura laydhaa codkiisuu ka helay facallamahu ladaan adaankiibuu baray rawaahu bnu khusayma mabaaxifta baabka mid walba meeshiisa waa inaad garataa wixii loo keenay meesha waxaa halkana xadiidka uu faa'iideynayaa qofka mu'adinka ahi inuu yahay laba arrimood mid isku daray cod dheer oo wanaagsan dad baa cod dheer laakiin laga cod fiican yahay dad baa cod fiican oo cod gaaban marka labadaba inuu isku darsado bani aadamkana ilaahay waa kala duwan waatii la tilmaamaya cabaas ibnu cabdilmudalib radia allahu canh in codkiisa laga maqli jiro ilaa labiyo toban kilomitr meelaha sideed mayl ayaa laga maqli jira codkiisa masaafada aada u dheer wey oo la odhan karo laba lugoodluhu laba saacadood buu socon karaa adaanku inuu yahay cashar muhiim ah oo ay tahay in la ilaaliyo sida faatixadii atixiyaadka loo baranayo ayaad arkaysaa ninkani dee nin dhallinyara buu ahaa kolkuu arkay isagoo adaankiina xiisaynaya codkiisuna qurux badan yahay ayuu nebigu soo qabtoo wuu baray codka fiicanina yu-afir qofka bani aadamkaa inuu soo jiito oo cibaadada uu ku soo jiituu jeclaysiiye iyo masjidkada qayb muhiima buu ka yahay haddii dee masjidkii la qurxiyo o la hagaajiyo laakiin imaamkii uu noqdo midaan dadkii codkii deeqsinaynin ama aanu codkiisu soo jiidanaynin mawlacayana masjidka imaamka codka wanaagsani uu tukinaya ama qirada fiican unba lagu ururaya marka waa in lagu xisaabtamaa suuqa khayrka wixii camiraya sidaasaanay taho sida qur-aanka kariimka ah loogu qurxinayo codka ayaa adaankana loogu qurxinaya iyo cibaadooyinka xikmaddu xadiidka u keenay bay tahay wa can jaabir ibni samurata radia allahu canh qaala sallaytu maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigaan la tukaday alciidayn labadii ciidood ee uu farxayay dadka muslimiinta ay tukanayeen ay farxayeen waa ciid ladxaa wa ciid lfitr hayra maratin walaa maratayn in ka badan mar iyo lababa bigayri adaanin walaa iqaama iyadoo adaan iyo aqiimi toona aanay labadaa ciidood midna lahayn sallaytu maca nabiy alciidayn labada ciidood baa nabiga la tukaday hayra maratin in aan mar ahayn walaa maratayni laba jeerna ahayn ee ka badan bikayri aadaani walaa iqaama iyadoo aanu iyo aqiimid midna u samayn rawaahu muslim wa naxwuhu fi lmuttafaqi calayhi kaloo kalena way wada wariyeen can ibni cabaasi radia allahu canhuma wagayrih xadiidku waxa uu tusinayaa ama halkan loo keenay salaad walba inaan loo aadaamayn laakiin salaadaha loo adaamayo ay yihiin kuwa faradka ah laakiin sunnayaasha xataa jamaca lagu tukado adaan maleh sida labadan ciidood oo kale waa mid ay muslimiintu isla waafaqsan yihiin hadigii nebigana saasa ahayd calayhi salaatu wasalaam xataa muu odhan jirin assalaatu jaamica oo iminka la isticmaalana ma odhan jirin waxa xikmadda adaanka loo jideeyeysay in dadka aada loo ogeysiiyo la ysugu soo ururo dadkii kaafiriinta ka ahaa cibaadada ay soo baraarugaan cibaadadanna waynu ognahay waa sanawio aad baa loo xiiseynayaa dadku wuu ku buuxsan yahay shaqada u horreysay ku kalahayaanba ciiddii ma la tukadayo geeya wey mid la ilaawi karaba maaha adaanba uma baahna waktigeeduna waaba iska kooban yahayba marka xadiidkan sida uu sheekhu halkan u keenay waa taas wey qaala nawowi laa yushracaani ligayri maktuubaati alkhams wa bihi qaala jumhuuru lculamaai min asalafi waalkhalaf waxaa loo jideeyay in salaadaha faradkaa oo dee jumcadiina ilan kuwaas may ku jirtaa wa abi qataada radia allaahu canh fi lxadiidi طawiil xadiidkii dheeraa fii nawmihim can isalaa ee sheegaya inay asxaabtu ka seexdeen salaada nebigii asxaabtu waxaa ku jiray intan oo baabkeenna khusaysa maxalu shaahidka ah ama baytulqasiidka ah uma adana bilaalun asxaabigii bilaal wuxuu adaamay salaadii ayaa bilaalba baa adaamay fasalla annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waa tukiyey dadkii kamaa kaana yasnac sidii uu samayn jiray kulla yawm maalin walba rawaahu muslim walahu muslim waxa uu leeyaho u warinayaa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canh ama canhumaada ee canhu buu yidhah labadu waa asxaabe ana anabiya sala allahu calayhi wasalam ata almusdalifa nebigu waxa uu tegey wuxuu yimi musdalifa uma afiiduu min xaysu afaada annaas markii uu ka soo noqday carafa habeenkii ciidda musdelifuu yimi fasallaa biha almagriba waalcishaa waxa uu ku tukaday labadaas salaadood ee jamaca jamcu taakhiirka la yidhaahdo lagu tukado maqribkii cishaa'iga biaadaanin waaxidin adaan keliya wa iqaamatayni iyo laba aqiimid oo salaad waliba aqiimideeda leeday walahu waxa uu warinayaa muslim can ibni cumara radia allahu canhuma jamaca annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu kulmiyey bayna almagribi waalcishaa labadaas salaadood ayuu tukashadooda ku kulmiyey biiqaamatin waaxida aqiimid keliya wazaada abu daawuud waxa uu kitaabkiisa abu daawuudna ku kordhiyey isaguna likulli salaa salaad walba aqiimid keliya wa fii riwaayatin lahu riwaayo kale abu daawuud uu leeyahay iyana waxa dheeraadahay walam yunaadi uma dhawaaqinba fii waaxidatin minhuma labada salaadood midnaba adaan umuu samaynin ee aqiimid unbay lahaayeen waxa halkan uu sheekhu ku xusayaa oo u soo qaatay ama uu ka jawaabaya xadiidka su-aal odhanaysa salaadaha faradkaa garana in ay leeyihiin adaanka iyo aqiimidda laakiin salaada faa'itadee tagta miyaa loo adaamayaa oo loo aqiimayaa salaadii qallaha ahayd ee la qallaynayay mise salaada addaha ah ee wakhtigeedu uu joogo ayuunbaa iska leh adaankii aqiimidda si kale haddii loo dhigo adaankii aqiimidda ma wakhtigaale mise salaada ah. waaya taasoo ay ka hoos baxayso raatibadii ma adaankay la socotaa mise waxay la socotaa salaada ah? intaba aan kusoo soo ururinay raatibaduna salaaday la socotaa adaankuna salaadu la socdaa sidaa darteed haddii salaadii la qallaynayo tagtee faradka ahay adaankii iyo aqiimidiiba way leedahay iyo salaadihii rawaatibta ahaana waa la raacin xadiidku taasuu ka jawaabay xadiidku waa kii safarka ka warramayee asxaabtu ay seexdeen dabeedna eh, la yar jiifsaday meel nebigu i waa kuba inoo toosinaya subaxo abi hureyra an filaya ahaa ayaa yidhi aniga ayaa heegankaa galaya awrkiisiibuu ku tiirsaday kadibna dee waa ka dhaqaajiyey nin waliba u seexday sida u seexdo isna u seexa qoraxdii unbaa diirisay a meesha inaa kiciya bu shaydaan baa inaga helayn meel baa lagu tog ayaa la tegay waa loo adaamay waa loo aqiimay kadibna saasaa uma adana bilaal mudaawi fasalla nabiyu kamaa kaana yasnac kula yawmi waxay ka turjumaysaa sunnihii baa la tukaday aqiimidii baa la sameeyey salaadii baa ayaa la tukaday subaxahayd sidii loo tukan jiray markay meesheedii joogto xadiidkaasi taasuu ka jawaabay xadiidkan kalena waxa uu tilmaamaya isaguna riwaayooyin kala duduwan oo ku soo arooray salaadan had iyo jeer xajka la jamciyo musdalifo labada salaadood lagu jamciye maqribkaiyo cishaaiga muxuu noqonayaa iyo aqiimidoodu ilaa shan riwaayo oo mala afar ah ka mida ah halkan uu ku sheegay baa soo arooray waaya nebigu musdalifuu tegey waa taa u horeysa marka maqrib iyo cishaay ayuu ku jamciyey adaan iyo laba aqiimidood riwaayada kale ibnu cumarna maxay leedahay aqiimid keliya oo salaad waliba leedahay waa bilaa adaan waaya xadiidkaa u horeeya sidaa uu soo tilmaamay waxa uu akidaya kii kale abi hureyra uu warinaya muslim ku sugnaa man nasiya salaata falyusaliha idaa dakaraha faina allaha qaal waaqim isalaata lidikri markaasunbuu qofku xusuustaa unbuu tukanaya wixeedii waanu la imanayaa sunayaashii la socday khilaafka culimada qaarkood waxa ay leeyihiin labadaas salaadoode weliba si gaara maqribka iyo cishaayiga ee lagu jamcinayo musdalifa tan xanafiyadoo kale waxay ku tegeen biadaanin waaxidin wa iqaamatin waaxida waa hal adaan iyo hal aqiimid wey waayo sida sufyaanu thawri iyo aimo kale waxay ku tegeen in ay yeelanayaan un hal aqiimid oo qura mid la siiyaba imaam malik iyo qaar la midii waxa ay ku tegeen laba adaan iyo laba aqiimidood inay yeelanayaan labadaas salaadood sida isxaaq ibnu raawey dar kaloo la midiina waxa ay ku tegeen laba aqiimidoodun inay yeelanayaan axmed iyo shaafici iyo culimo midii waxay ku tegeen in adaan keliya iyo laba aqiimidood ay yeelanayaan wa sababu likhtilaaf buri sheekh waxaa ikhtilaafkan keenay tacadud riwaayaat riwaayooyinkiibaa kala duduwan saa darteed baa ibnulqayim isagu inta kale ibdiraab buu ku xukumay inay isbaraanbareen isla dhaceen riwaayada jaabir ba aada u saxeexsan buu leeyahay si qurux badan usoo dhigaysa xajkii nabiga calayhi salaatu wasalaam isaguna uu aada u raad gurayay taasina waxay tilmaamaysaa aadaan iyo laba aqiimidood inay markaa uu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam riwaayada horeysu soo sheegay waaya taasaa markaa aada odhan kartaa way ugu xoog badantay markaynu soo ururino waaya wacan ibni cumara wacaishata radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi ina bilaala yuadinu bileyl habeen buu adaamaa iyadoon waagu beryin buu adaamaa adaanka hore ee subaxa fakuluu washrabuu cuna oo cabba markaad doonaysaan inaad soontaan ha daynina cunada adaankaa bilaala ku daynina xataa yunaadiya bnu ummi maktuum asxaabigaa cabdillaahi la idhaahdo ibnu ummi maktuum ilaa uu isagu adaamayo marka saxaabigii baa ku daray ama asxaabta xadiidka warinaya raaciyey intan dambe iyagoo ku iftiiminaya xaaladda cabdillaahi wa kaana rajula acma nin indhala buu ahaa laa yunaadi ma adaami jirin xataa yuqaala lahu jeeroo lagu yidhaahdo asbaxta asbaxta war waagii baa beryey waagii waa beryey macnaha waa daraarsatay waa daraarsatay war qacbay tiri oo ma qarsoona salaada muttafaqun calayhi wa fii aakhirihi idraaj qaybta dambena mudraj baa la socda buu ku ihi mudraj waa kalaamu raawin bilxadiidi tasala duuna bayaani mudrajan qad curifa macnaha haddii uu ay iyo wixii lamida ku fasiro idraaj laguma tilmaamo laakiin xadiidkiiyo soconayo marka uu ku daba qabto uun waxuu yara egaan kara xadiidkii baa mudraj laydha marka tafsiirun weeye xaaladda lagu iftiiminaya cabdillaahi marka idraajku waa hadalka raawiga ama ruwaadee laga daba geeya xadiidka marka intaasi hadalkii nebiga maaha u indhalaa cabdilahyo saasuu ahaa maaha hadalkii nebigu hadalkii asxaabta xadiidkani wuxuu tilmaamaya salaadaha shanta ahi hal hal adaan bay leeyihin dee taa aynu soo marnay mooyaane ama kuwaa la jamcinayo mooyaane waaya markay caadi yihiin shanta salaadood ee lagu tukanayo wakhtigan xaaladdu caadiga tahay safar iyo salaatul salaatulkhooftoona aan lagu jirin iyo jamac ay caadi yihiin hal hal adaan bay leeyihin ilaa salaada subaxa mooyaane laba adaan bay iyadu leedahay labadeeda adaan shardi ma aha ka hore in uu dhex dhaco waktiga laakiin waktiga waa ka horeynaya oo dadkii baa lagu soo toosinaya isaga marka xadiidku labada arrimoodba waa iftiimiyo uu ka jawaabay waxa kaloo xadiidku uu faa'iideynayaa in masjid keliya loo samaynayo loo samayn karo laba mu'aadin saa uu nebiguba sameeyey calayhi salaatu wasalaam shaqooyinkoodun baa dee loo kala camiray loo kala cayimaya marka labadaa saxaabi ayaa masjidkii rasuulka aadaamayay sala allahu calayhi wasalam oo mid waliba wakti buu aadaamayay waxaynu ka faa'iidaysanoo kale in laga adaamayo meel dheer ama wax odeer lagu adaamayo waayo riwaayo kalea waxay tilmaamaysa labadooda waxa adaankooda udhaxaynayay inuu kani mimbarka fuulo na inuu kani kasoo dego kii hore ka kalena wuu ka daba fuulayo wax badani uma dhexaynayn salaada ka hor in la adaami karo subaxa oo adaanka hore uu xoogaa ka horeynayo ayaynu halkaa ka arkaynaa macnaa in dee dadka ay soo gaari karaan salaada maadaama adaankaa hore uu dhexdhacay habeenkii wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofkii doonaya inuu suxuurto oo uu soomo inuu jaaniski ka faa'idaysto ila ilaahay baa ihi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi min alfajr uma atimu siyaama ila alleyl marka waktigaas waa la jiirhka iyo wixii lamid ah waa la iska cuni karaa waa laska wala jaaniska laga faa'idaysanaya lidalik saa intaan waxba u kala cadaanin haddii wax cuno soomkiisii wuu iska wadan doonaa wax qallaana laguma yeelanayo waxaynu ka faa'iidaysan karnaa codku ku-xisaabtankiisa inuu leeyahay oo shayga codka la idhaahdo aan la dafirayn wadaadadii hore nin ka mida ah baa yidhi anu daasadaha ah, wadwadaan iyo waxaa fiqiga iyaguma sheegin oo bishaa iyo waxaa haddii daasad laga sheego rumaysan maayo ninbaa markaa su-aalo wuxu hi inankaagii dabadda ku maqlaa hadduu idhaahdo shan boqol baan kuusoo dhigu daasada kasoo hadla ma rumaysanaysa <laughs> dee maxaynu ku dayn bu dee kana maxaynu ku dayn raggaad adduunyadiiba ka rumaysatay waa lamid un manaa qawlka waa lagu xisaabtamaya rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay asxaabta hadal macnaa codkooda kala saara marka qofkii uu ka markhaati kici karaa codka xataa indhooleba ha ahaado hebel iyo hebel hadduu codkooda kala yaqaano oo udhaa ninka hadlayay ama dhaaranayay ama waxaa qiranayay hebel buu ahaa oo codkiisana uu garanayo de waa kaa nabigu salaadiibuu ku bineeyey kaana ku tukada kaana ma gaadhin waktigii kaana uu gaadhay taas ku in la kala saaro waxaa kaloo laga faa'idaysanaya khabaru waaxid in la isticmaalayo qofka keliya warkiisa ee looga qaateenka ah in la aqbalayo waa masalo khilaaf dheer iskala weeye oo khabarulwaaxid dadka diiday had iyo jeer khabarka ninka quri warinayo dadka diiday nusuusta lagu deerifaynayo wey imaamu shaafici uu kaga hortegay wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana bilaalan asxaabigaa muadinkii rasuulka ahaa adana qabla alfajr waaga ka hor buu aadaamay faamarahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu faray an yarjica inuu noqdo fayunaadiya uu dhawaaqo alaa wardadow baraaruga oo ina alcabda naama kii markii hore adaamay uu seexday dib ugu noqday hurdadii waktigu adaamay wakti waa baryey ma ahayn rawaahu abu daawuud wadacafa sheekhu wuxuu tilmaamay riwaayadani inay tahay daciif riwaayadani waa daciif laakiin haddii muuqaalkeeda la eego waxay tilmaamaysaa in adaanku aanu ka horeyn karaynin waktiga laakiin waktiga inuu dhex dhacay adaanka subax waynu soo soo aragnay dee axaadiidta xoogga badana sixaaxa inay tilmaamayso adaanka subaxa weliba labada adaanka hore inuu waktiga ka horeynayo ka horeyn karo waynu soo aragnay marka haddii looga jeedo adaanka dambe inuu yahay kan bilaal adaanay oo kii labaad uu yahay haa laakiin kaa hore ayuu isagu lahaa waaya salaadaha kale waxa shardi ah adaanku inuu waqtiga dhaco laakiin labada adaana subaxa ka hore waktiga uu ka horeyn karaa war ninkii adaamay wuu seexday ee idinkuna la socda weeyo adaankiisii hore ha ku tukanina hada alxadiidu huwa daliilu alxanafiya fi ana aladaana laa yasixu ila bacda dukuuli lwaqt wamin dalika salaatu subxi falaa yuadan laha qabla waqtiha biduluuci alfajir jumhuur lculamaai minhum alaimatu salaata ajaazu ladaana lisalaati subxi qabla duluuci alfajir salaadaha kale waktigaa lala sugaya adaanka laakiin salaada subax waa laga horeysan kara haddii xadiidka la jahayn kari waayo buu kuuri waxaa laga dooranayaa xaadiidtii hore ee tilmaamaysay in laga horraysiin karo ka hore aynu dee soo aragnay wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxa uu leeyahay idaa samictum nnidaa war marka dadii ha u maqashaan adaanka ilaahay salaadiisa loo adaamayo laydinku yeedhayo faquuluu waxaad tidhaahdaan mila maa yaquulu lmu'adin ka adaamayaa wuxuu leeyahay oo kale muttafaqun calayh idinkuna afka ha iska haysanino ha dhegaysanino uune ka daba dhaha kalimaadka uu leeyahy qaaliga ah walilbukhaariyi can mucaawiyata radia allahu canhu miluh bukhaarina kanoo kaleu wariyey isagoo mucaawiye ka warinaya sida imikaba abi saciid alkhudri ay uga warinayaan walimuslimin can cumara radia allahu canhu fii fadli lqowl qowlka fadligiisa marka uu ka waramayey kamaa yaquulu lmuadin waa sida muadinka uu maaragtay odhanayo kelimatan kelima kelmad kelmad siwal xayacalatayn labadaa kelmadood mooyaane inta kale wuxuu u odhanayaa qofka dhegaystaha hay siduu muadinku u leeyahy fayaquulu labadaa kelmadood wuxuu odhanaya xayacalataynka laa xawla walaa quwata ila billah halkan waxaa riwaayooyinkani ay tilmaamayaan adaabta iyo kaalinta uu qaadanayo iyo waxa la gudban qofka muslimka ah ee dhegaysanaya adaankii ilaahay adaankii salaada dhegaysanaya ile gaalada ilaahay uu ka warramo wuxu uhi waidaa naadaytum ila asalaati ittakhaduuha huzwa salaada markay isugu yeedhaan waa dad iska jeesjeesaya oo caabisiin oon cibaadada shucuur iyo dareen toona u lahayn bal xaqiraya laakiin qofka muslimka ahi adaankaa uu ka jawaabaya waxaanu odhanayaa waxa uu muadinku leeyahy kelmaduu yidhaahdaba uu odhanaya ilaa kelmada labadaa kelmadood ee laa xaya calataynka xaya cala asalaa xaya cala alfalaax labadaa wixii odhanayay waxa uu ku bedelaya laa xawla walaa quwata illa billah ile qofki waxa la ukaalaya salaada ukaalaya liibaanta marka waa inuu kaalay baa la yidhi awooddii waa inuu karsiinta iyo imaatinka ilaahay marti uga noqdaa oo karsiinta iyo awoodda inuu ilaahay leeyahy waa inuu qofku u qaraa ila hadduu isagu naftiisa citimaado isagu markaa inuu awood leeyahay sheegto in badanoo awood sheeganayo on la karsiinin baaba jira laa xawla walaa quwata ila billah xeelad iyo awooditoona ma jirto xeelad xumaan laga bayda iyo awood lagu soo jiito khayr oo lagu yimaado oo aan ilaahay laga kaashan ma jirto marka muadinka maqashaan wuxuu leeyahay idinkuna dhaha riwaayada muslimna waxa ay ka warramaysay fadlu qowl qowlka fadliga leh waxaa ka mid a ah inaad ka daba tidhaahda muadinku markuu leeyahay kelimaadka kelimatan kelima inaad uga daba tidhaahdo si walxay calatayn marka dee adaankii haddii adaano badani baxayaan qofku keebu ajiibaya dee ka ula tukanayo kasi adaga si muhiim hadday isku dhacaan ka waajibaya waa kaa wey laa basa inuu intaba wada ajiibana ilan khayrka ilaahay wuu heli doonaa une kana aadaamay ha ajiibo masaajidkan kala aadaamay ha ajiibo idaacadii ba aadaantay ha ajiibo wa khayr unbuu ku helayaa xadiisu abi saciid wuxuu tilmaamayaa oo waa xadiidka hore xataa labadaa xaya cala salaa iyo xaya cala salaax in sidooda looga daba odhanayo muadinka xadiidka dambena sheekhu xikmadda u keenay waxa weeye inuu iftiimiyo labadaasi inay mustatne ka yihiin oo laga soo reebayo marka waa la isla akriyaya labada xadiid xadiidka hore wuxuu ha laga wada daba yidhaahda wuxuu idhahdoo kale intuu leeyahay idinkuna kawadad ka wada daba dhaha allahu akbar isaguna allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah saas uga wada dabadhah laakiin kan dambe riwaayada saxiixahay maadaamay tilmaantay labadaa kelmadood in intan lagu bedelayo de iyagana waa in lala akriyaa oo la isku kabaa oo la idhaahdaa labadaa kelmadood iyaga sidooda hawga daba odhanine dee cid kaleod adigaa lagu yeedhay adna mu-aadinka ha u yeedhine waa inaad laa xawla walaa quwata illa billah ma hayo iminka kuma arkayo xadiidka oo xadiid sheegaya ma xusuusni lakin dee fuqahadu waa ku odhanaya asalaatu khayrun min annawm marka uu maaragtay yidhaahdana oo iyaduna sugnayd waanu iyadana lagu jawaabo sadaqta wa bariirta runna waad sheegtay waanaad samafashay oo salaada ka khayr badan hurdada waaya hadday haddaba dhacdo intaaniskani ku dhaafo oo mu mu'adinkiiba dhameeyo adaankii adigoo waxba odhan ama uu aadaamay adoo salaad ku jira ama uu aadaamay adigoo xamaam ku jira ama uu aadaamay adigoo telefoonba ku hadlayo hadalkii kala goynla intuba way dhacdaa soo maaha maxaad yeelaysa jaaniskaasi miyii ku dhaaf mi waad qallayn doontaadoo marka aada soo jeesatunbaad adiguna hoosta ka adaami intaasu fadligii aad ku helaysa waaya mawaajib baa ka daba odhaanshahani mise waa sunne waa waajib bay u badan yihiin culimada islaamku jumhuur lculamaa calaa ana ijaabata almuadini sunnatun mustaxaba walaysat biwaajiba waayo axaadiis baa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo mu'adinka dhagaysanaya ayaa markuu mu'adinku adaamuu allahu akbar yidhi ayaa wuxuu ihi cala alfidra fidradii baad ku suganta markii uu dabeetana yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah tawxiidka kolkuu akriyayna wuxuu ihi kharajta min annaar naar waad ka badbaaday jawaabo kale ayuu ka daba lahaayoo maaragtay qofkan u bushaaraynaya mu'adinkaas xadiidkana muslim baa wariyey oo saxiix sidaa darteed in laga daba yidhaahda kelmaduhu odhanaya hadday faral tahay dee muu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii aqiimayay ma laga daba odhanaya iyana waa su-aal isweydiin leh xadiid daciifa baa kusoo arooray in markuu aqiimayo laga daba yidhaahdo xadiidkaasi qowi maha waa daciif laakiin markuu yidhaahdo qad qaamat isalaa aqaamaha allahu adaamaha inuu yidhaahdo xadiidkaa ibnu cumar baa warinaya waana daciif wa can cusmaana bni abi lcaas radia allaahu canh qaala yaa rasuula allah rasuul allow buu ihi asxaabigaas ijcalnii imaama qawmi waa nin yar ijcalnii waxaad iga yeeshaa imaama qawmi qoladayda imaamka salaada tukanaya iga dhig faqaala wuxu uhi anta imaamuhu adigaa u imaama saacaddaa laga bilaabo wey waqtadi biadcafihim waqtadi waxaad la xidhataa oo aada la jaan qaadaa biadcafihim kooda ugu tamarta daran watakid muadinan mid muadinana samayso ku adaamo dee kol haddaad imaam noqotay ilaa waxaad u baahan tahay ciddii kula shaqaynaysa imaamkaasoo laa yaakudu calaa adaani aadaankiisa aan ku qaadanaynin ajraa wax qaxwe iyo mushqaayada akhrajahu alkhamsa waxasanahu tirmidi wa saxaxahu alxaakim xadiidku waa saxiix waxa uu tilmaamayaa qofka ugu qur-aan badan inuu imaam noqonayo qofka mu-aadinka ahina inaanu waxba qaadanaynin ajri iyo mushqaada labadaasu xadiidkani sheegay mustafaadaadka xadiidka raqamka u horeeya ilaa lix shay ilaa lix raqam buu sheegay in laga faadaysanayay nebiga wuxuu u yimi calayhi salaatu wasalaam sanadii sagaalaadee wufuuddu ay aada ugu soo shubmaysee dadku ay yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja diinta iyagoo ummadaa ay soo gelayeen qabaa'ilkii waaweynaa reer saqiif ayaa waftigoodii soo dira u yimi marka taambuug buu nabigu u dhisay masaajka agtiisa uga dhisay si ay martidu ugu hoyato halkaasaa lagu casuumayay iyo si ay masjidka qur-aankiisa laga akriyayo u dhegaystaan oo dee qur-aankaasi uu saameeyo oo ay uga faa'iidaystaan intaasna u sahay qaataan asxaabigan cusmaan ibn abilcaas la idhaahdaa waxa uu ahaa ninka ugu daayar maba weyneynba laakiin muxuu sameeyey cajaladiisii saafig ahayd unbuu isticmaalo recordingka intuu saaray oo uu istaadhay ayuunbuu dhegaysanayuun intaa uu nebigu qur-aanka akhriyay calayhi salaatu wasalaam dabeedna suuraddii la akhriyaba uu xafidaa qofka markuu aanu qoraal iyo cajaladiiiy wax kale cuskanayn maskaxdiisuna ay aada u soo jeedo wuu kari karaa sida cajalada inuu duubo gabayaagii horeba waxay lahaan jireen rag shariid u ahaa soo maha nin cabdulla xasan iyo nin mawxasan baa la odhan jiray kii cajalada waan jiray gabayga <laughs> ha xasan gaari miyu ahaa ha marka waxa weeyaan qofkaasi markuu gabayaagu mariyaabu odhan jiray ku soo celi sidiisii buu ugu soo celinaya weliba hadduu marayo laba khaldo waa la qabsan jira waa la dhaliili jiray marka asxaabigani qur-aankii nebigu maalmaha u akriyaybu xafiday waa nin yar faxafiظa shaya kaiira min alqur'aan dabeedna kolkuu nebigu warwaraysta iyagii de waa wafdi noqonaya oo risaalad qaadaye wuxuu noqday aclamahum bikitaab illahi wa sunati rasuulihi sala allahu calayhi wasalam intii la joogay ninkii ugu qur'aan batay ugu xadiis batay buu noqdayba kolkuu nebigu arkay inuu ninkani khayrka usoo jeedo oo uu ku dadaalayo ayuu madax uga dhigay colki jacalahu amiiran calayhim cala daaif eriyadaa bariga maka o dhan ilaa daaif isagiibuu baro saab uga dhigay qur-aankiisaa daraaddeed saasay ku fiicanta diintu markaa cisigaa iyo sharafta loo loo yeelayo ayay runtii qiimo badanta waayo ninkii ugu qur-aan badnaa ayaa mas-uuliyaddii iyo yeeshay halkaa aynu noqdo kii dadka tukin lahaa waxaa kasii horeysay inuu isaguna dalbay oo uri kolkuu arkay dee intan meesha maraysa walow haba da-weynaadeen inuu isagu ugu qur-aan badan yahay ayuu ihi qoladayna halkaasi aanu ku noqon doono imaam iga dhig nebiguna calayhi salaatu wasalaam imaam baad u tahay buui wuu cayimay laakiin dardaaran buu siiyey laba arrimoodoo aada u muhiima oo ah sida dadka loo wadayo iyo sida cibaadadan loo wadayo sida dadka loo wadayo uu tukin doono waxa uu ku tilmaa u sheegay in uu dadka ducafada ahe ku daba tukanaya waayeelka dumarka kuwa xanuunsanaya kuwa mashquulka ah inuu tixgeliyo addaciifu amiiru rakb jamaca meesha wada soconaya waxaa socodkiisa lagu jarjaraya qofka ugu daciif marka ka ugu daciifsan ku dayo macnaheedu de iyagii baaba ku dayanaye kaa la jaanqaado ku xisaabtan weyn ka ugu xooga weyn ama ugu jibada badan ama in la dheereeyo doonaya kaa ha eegin xaggiisa ee ku canaananaya ee kule suuradda gaagaaban baad ku meeraysanaysaa maxaad baqara ugu dhufan weyda aad baqara inoo bilowdaysaa bal kuwa dacafadaha ku xisaabtan buui intay karayaan mu-adinna samayso mu-adinkaasoo isaguna dee bilaash kugu shaqeeya halkaa waxa aynu ka faa'idaysanay qofku haddii uu doono boos wanaagsan oo khayr uu ka helayo oo uu kaambangareeyo shaqo meel ajri laga helayo uu raadsado kii codsigeeda la diiday maaha tani waa mid ajri iyo khayr laga helayo tani waayid waana tii layihi wafii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun waxa labaad waxaa kaleynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka marka uu qofku og yahay waxaa la wadayo ama garsoorka ama maamulka ama imaamnimada ama mu-adinnimada ama diraasada ama ta'liifka wixii khayr ahe lasoo kordhinayo inuu isagu yahay ka kufka u ah inuu isagu yahay kolka uu ogaado oo dadka kaleo dhan uu ku wada dhaamo inuu madaxa hoos u dhigo maaha waa inuu dadka u faa'iideeyaa leannahu qofka bani aadamkaahi wuu isyaqaanaa haddaanu been isu sheegayn haddii aanu isagu maaragtay waxaanu hayn iska dhigayn wuu isgaranayaa darajada uu taagan yahay lidaalik baa codsigiisii nebi yuusuf calayhi salaam wuxuu ku badbaadiyey ummaddan oo abaarsatay oo luufluuf iyo leelleel uu ku dhici lahaaba ayuu badbaadiyey markiu istaraatiijiyadii iqtisaadiga ahayd afar iyo tobanka sanahay dhigay imaamka ummadda tukinaya waa inuu dadka ducafada iyo kuwa waaweyn iyo kuwa caadsa ilaaliyaan mu-adinka la dooranayaa waa inuu adaankan ilaahay daraaddii u niyoonayaa marka isagu waa inaanu gorgortan gelin intuu lowga soo aaso hadduu laha misaan lai dhibayaa dee <laughs> masaajidkii dee waan tukinaya laakin bal inta bishii la ii dhiibaya raatibka i cayima ma intaasaan kusiinaya meel hala kordhiyo gorgortankaa hadduu galo wey mushkiladda laakiin hadduu cibaadadii iska bilaabo oo ummaddii masaajkii uga shaqeeyo wax loo cayimo taa jucaala laydhaa way kala duwan yihiin eeg laa ya'kudu calaa adaanihi ajran ajri waxa qaata ajiir ajiirna waa in ijaara jirtaa ijaara macnaheeduna caqsulijaara waa inu jiraa agreement iyo heshiis laga gorgortamay oo la saxeexay waa inuu jiraa laakiin kolka ay tahay wax loo gartay qofkan taa jucaala laydha lidalik baa shaarix uu kuleeyay ama ida akhada aljucaalata warisqa min bayt ilmaal aw min alawqaaf alkhayriyati cala camal diini falaa bas waayo hawshan qofka haynaya hawl aada culus weeyi adaanka qura kuma ega ee masaajka nadiifintiisi iyo ilaalintii alaabta iyo kala hagidii bulshada ila waa madaxtooyadii muslimiinta ayaa runtii de hawl badan baa saaran qofkan marka haddii aan dee la daboolin baahida isaga iyo reerkiisa waxaa dhici doonta in ay naga dayacanto mas-uuliyaddaas weliba waa in aada loogu dadaalaa oo maaragtay la tixgeliya oo adiga arkayo dee masjidka kolka uu sidaa nadiifta u yahay waa lagu nasan karayaa runtii oo cibaadadaa si khushuuc loo wanaagsan u tukanaysa haddayse meeshu boor iyo qururux midhan tahay oo waxay ka sii yihiin dadku way ka degdegayaan salaada intii ay khushuuci lahaayeen marka inta badan intoo meel la dhigaanba qofka laga dhaqaajiyayo waa in dadkaan loo dadaalaa iyadoo qofku isagoo aan waxba doonayn ilaahay daraaddii u hayo ilaahay daraaddii waa in laga warhayaa waayo masaajadana waa in awqaaf lala ogaadaa awqaaftaasa caalamulislaami kutubta lagu alifay oo culimadu ay kusoo baxeen oo ardaydu ay ku soo baxeen oo diintu ay ku horumartay masjid walba labaatan waqaf baa loo sameynaya oo sheekha wax ka akriya kutukiya kuwa ka adaama kuwa xaadha xerta wax akrisata wax oo dhan jaamicu alazhar jaamica la odhan jiray imika laakiin ugu horreysay adduunyada kun iyo dhowrka boqole sano jirta waxa ay kusoo horumartee intaasoo culimaha ay kaga soo baxeen ee jaamacaday ku noqotay waxay dhawqaaf waay wacan malik ibni xumays radia allahu canhu qaala qaala lana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxu yidhi idaa xadarat isalaat salaaddu markay soo xaadirto falyu-adin lakum axadukum midkiin ha idiin adaamo war kolkay salaadu timaado midkiin haydin hadaabo xadiidku waxa uu tusinayaa kolka salaada waktigeedu galo ee markay salaadu xaadirto macnaheedu waktigu yimaado adaanku yuu ka hordhicin waktiga haloo fiirsado markay salaadu soo xaadirto midkiin haydin adaamo waxaa kaluu tusinaya adaankaasi ina laga maarmaan wy dee waajibba waata culimada qaarkood ay ku sheegeen ama sunne mu-akada ama kifaayi intaba lagu sheegay midkiin haydiin adaamo yaan adaankii laga tegin laakiin ha noqdo mid kolleyba qofu la yimaado wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala libilaal nabigu wuxuu ku yihi bilaal wuxuu ku yihi idaa adant marka aada adaanto fatarasal adaanka tajwiidi oo kala dhigdhig oo si qurux badan u adaan deji wa idaa aqamta markaad aqiimtana aad doonayso inaad aqiimto faxdur isagana socodsii oo ku dhaqso wajcal bayna adaanika wa iqaamatik adaankaaga iyo aqiimidaada waxaad u dhexaysiisaa miqdaara maa qadar udhexaysii yafrugu uu ka dhammaado oo uu ka baxo alaakiluka wax cunayaa min aklihi cunadiisa uu ka baxo dardaarankaasuu nebigu siiyey bilaal xadiidku waa daciif sanadkiisu qawi maaha inkastoo qaarkood ay yar tiirtiiriyeen hadda sida sancaani iyo rag lamid a ah, haddana waxaa lagu tilmaamay inaanu qawi ahayn marka adigu almuhim haddii uu sugmaba wuxuu tilmaamayaa in adaankiina la yaro jiijiido jiididaan ka baxsanayn nidaamkii tajwiidka iyo qirada aqiimidana la yaro socodsiiyo lagu dhaqsado adaanka iyo aqiimiduna aanay isku xigin xoogaa loo dhexaysiiyo qofkii masel qadaynaya ama wax cunaya ama raashi inta uu ka dhammaysanayo ka diyaar garoodayo taasuu tusinaya marka adaanka iyo aqiimiddu waa inaanay isku hab noqonin midna waa lagu dhaqsanayaa midna waa la tartiilinaya oo maaragtay waratil ilqur'aana tartiilan sidii oo kale tanasulkuna waa tartiilkaas oo kale walahu waxa uu sheekhaa ah hore warinayaa tirmidi can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaal nabigu wuxuu yihi laa yuadinu ilaa mutawadi yuadaamin qof wayse qaba mooyaane mid kale yuadaamin mid wayse qabaaun ha adaamo wadacafahu aydan diidkana isaguna inuu daciif yahay ayaa uu tilmaamay qaarkoodna waxay leeyiin inuu abi hureyre mawquuf ku yahay abi hureyre un uu yihi buu saxiix ku yahay waa hadal abi hureyre marka dahaaradu way ufiicantahy muaadinka qofka adaamayaa waa inuu dahaaro qabaa oo maaragtay uu dee soo weysiistao salaadii uu soo diyaar garoobay yuu yuadaamin qof weyse qaba mooyaane qof kale tilmaamaya xadiidkaa daciifka ah. walahu waxa uu tirmidi mar kale warinaya can ziyaad ibn alxaari radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu yihi waman adana qofka adaamaadad yahow fa huwa yuqiimu isaga aqiimidana la ogaada isagaa aqiimaya wabacafahu aydan kanna mar saddexaad sheekhu daciif buu ku tilmaamay laakiin kolka loo dhabogalay ee duruqdiisa laysu eegay aimada qaarkood waxay ku tilmaameen xadiidkan inuu xasan yahay sida axmed saakir oo isaguna mukharij weyn ahaa isna inuu saxiix yahay ayaabuu ku tilmaamay almuhim waa lagu talagelaya qofka adaama ayaa aqiimidana leh hadduu qofku adaamo isagaa marka la aqiimayana la odhanaya hebel u raaci waa xaq uu leeyahay wey waaye kan dambena aan la akrino abi daauud min xadiidi cabdilaahi bni zayd radia allahu canhuma abi daauud wuxuu wariyey xadiidkii cabdilaahi bnu zayd oo ah asxaabigii alaanka soo arkay annahu qaala cabdilaahi wuxuu ihi ana ra'aytuhu yacni alaan alaanka anaa arkay oo ilaahay itusiyey wa ana kuntu uriidu anigaa adaankii doonaya buu nabiga ku yidhi qaala fa aqim anta adigu aqiim buu wa fiihi dacfun aydan isaguna xoogaa baxsiyaa jira waa si xasano waa la qabsan karaa isagana waa lagu talagelaya xadiidkanna xasan xadiidkan waxa uu isagu xusayaa markii ilaahay uu soo tusee dee manaam uu ku arkay saxaabiga cabdillaahi ibnu zayd la yidhaahdo manaam buu ku arkay saynu hore usoo aragnay edaanka ayuu nabiga ku yihi calayhi salaatu wasalaam aan dee raacsado kol haddii laynagu kala furto laysoo tusay aan adaama dee shaqadaa idhib mee wuxuu ihi bilaal ayaa kaa cod dheere ku akri oo casharka udhig dabeedna sidiibuu ku aqbalay wuxuu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam in saxaabigan oo uu ku yihi adigu aqiimidda qaado aqiimidda qaada buu ku yihi bilaalna ha abaamo adiguna aqiim marka maxaad arkaysa labadan xadiis ka hore muxuu yidhi ka adaamaha aqiima soo maaha kan kalena bilaal iyo cabdilaahi baa loo qaybiyey adaankii iyo aqiimidii labada xadiis isma diidayaane ka hore waxa uu tilmaamayaa in ay sunno tahay oo maaragtay aanay waajib ahayn qofka aqiima inuu raac qofka adaama inuu aqiimidda raaciyo inaanay waajib ahayn sunna unay kana wuxuu tilmaamayaa jaa-is inay too ay iska banaan tahay in la kala duwi karo oo midna adaami karo midna aqiimi karo nebigu calayhi salaatu wasalaam annabiyu lam yarudda xujatahu bidalika walam yanfiha dee muu ka joojinin arrintan nebigu muu ka joojinin laakiin u meeleeye ila shaqo khayrla buu doonayaa waxaa kale aynu ka faa'idaysanaynaa qaacido odhanaysa almaslaxa alcaama muqadama cala almaslaxa alkhaasa danta guud baa ka horeynaysa danta gaar asxaabigan cabdillaahi in adaankii aqiimidaba la siiya waa dan gaara waayo ajri weyn buu ilahay agtiisa ku leeyahy qofka muaadinka laakiin danta guud waxa weeye in loo dhiibo qof ummadoo dhan waa wada maqlaysa codkiisu dheer yahay oo uu wanaagsan yahay marka dantaa guud iyadoo la eegayu ka qaaday xaqii u ahaa oo ui waxa kaa cod dheera ummadda gaadhsiinayo wax aama faa'iideynaya bilaana udhiid marka tii si khaaska ahaydna intan hoosu ka siiy arrimaha saasaa loo tartiibinaya labadubana way wadageli karaan waxaynu ka faaidaysanayna asxaabta nabiga ridwan ullahi calayhim say khayrka ugu dadaalayeen khayrkay ku dadaalayeen ilahay baa yihi ulaaika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum lahaa saabiquun fadliga adaankeenu halkaa ka arkayna adaanku inuu fadli weyn leeyahay qofka hawshaah iyo amaaladaas qurux badan gudanayaana inuu ilaahay agtiisa ajri iyo ajri weyn ku leeyahay iyo fadli lidalik buu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa low yaclamu annaasu maa fi nnidaai wasafi alawal uma laa yajidu ilaa an yastahimuu calayh lastahamuu calayh hadday dadku ogaan lahaayeen ajriga faraha badana ku jira adaanka iyo safka hore dabeetana si kale aanay u helaynin ilaa inay qori tuurtaan mooyaane way u qori tuuran lahaayeen safka hore ka galaya iyo ka adaamka gudan lahaa waay fadligaas ayaa imaamka iyo fadligiisa dee waxaynu ugu tegi doonaa baabka ka hadlaya imaamnimada iyo kudayashada salaada laysku dayanayo وعn abi هurayرaةa radia الlه canh qaala qala rasuulu llahi sala allahu عalayh wasalam nebigu wuxau hi almuadinu ninka muadinka la idhaahdaa amlaku biladaan isagaa adaanka milkisan macnaheedu ka mas-uula walimaam imaamka dadka tukinayaana amlaku biliqaama aqiimidda isagaa ayaa ku xaq lahoo goorta la aqiimayo ka arriminaya rawaahu ibnu cadiy wadacafa ibnu cadi wuxuu tilmaamay xadiidku inuu daciif yahay oo ibnu cadi iyo cuqayli iyo khaiib iyo marka laydhaa xadiidka raggaasi way wariyeen inta badan waxaa lagu garanayaa inuu min baabi ducafaa marka magacaa loo bixiyo raggaasi inay wariyeen wamaa numir licaq wacad wahad wakir wamusnid lfirdowsi ducfuhu shuhir kada nawaadil usuula wazidi lilxaakimi taariikha waltajtahid macnaha waa rumuus ilaa toddoba lix meelood hadii laydhaa xadiidka waa lagu wariyay inuu daciif ya la garanay marka labadiibaa sia hawsha ugu qaybiya nebigu calayhi salaatu wasalaam insabata sabata xadiidku haddii u maaragtay kor usoo yaro kacaba haddii kalena waa la yaro uheshanuune istidlaal xoog la yeelan maayo muaadinkii dadka wuu walaalinaya waktigii la adaanayo wuu ku dhufan doonaa laakiin dee kolka la aqiimayo waa mar salaadii la gelayo saa darteed waa in imaamkii joogaa oo ishaaro u bixiyo ishaaro waa inuu ka hela adaan kolkaynu kasoo gudubno la garay goortaaban inuu aqiimayaba marka imaamkii waa ma yimaado ama war laga helee goor mu aqiimi karaa ma marka imaamku soo galo ma isagoo aan weli soo gelin ma'muumiinta had iyo jeer sugaya salaada goor may salaada ukici karaan ma marka aqiimida la dhameeyo mise marka qad qaamati sala mise marka xaya cala salaa la idhaahdo ilahaasaa khilaaf culimada ay ka leeyihiin masalan xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan baa waxa uu tilmaamaya idaa uqiimat isalaa falaa taquumuu xataa tarawni nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam marka salaada loo aqiimo dad yahow asxaabtii buu la hadlaya ha kicina ilaa ay aragtaan ilaa ay aragtaan anigoo mixraabka soo gelaya ha kicina kaasi wuxuu tusinayaa daahirkiisa in aqiimidda kadib la kacayo waayo khilaafka culimaduna waxa weeyaan aimada qaarkood waxay leeyihiin yustaxabu an yaquuma alma'muumu ila asalaati cinda qowli lmuadin qad qaamat sala qad qaamat isala in halkaa lagu kacayo ibnmundir waxa uu soo naqilaya ajmaca calaa hada ahlu xaramayn labada xaran baa sidaa u badnaabu imaamu shaafici isagu waxa uu leeyahy idaa faraqa almuadinu min aliqaama goortuu kacayo dadkan ma'muumiintii ay kacayaan waxa wey marka aqiimidda la dhameeyo oo isagu xadiidkaas saxeixaynka ku sugan buu daliishanaya abu xaniifa waxa uu leeyay yaquumu idaa qaala xaya cala asala marka xaya cala asala la yidhaahdo dee kii aqiimaya ereygaa ku dhawaaqo ayaa uu kici doonaan dadkii la tukinayay imaam malik isagu wuu kusii yaro dhawaado wuxuu ihi ma arag u xadidaya waktiga loo kacayo salaada ma haya buuri laakiin xadiidkaasaad moodaa inuu ugu dhow yahay uu nebiguni marka salaada loo aqiimo goorta ay aragtaan unu kaca labadaa qowl bay adigu u badan yihiin marka qad qaamat salaa la yidhaahdo iyo marka aqiimiddu ay dhammaato kadib laakiin waxaad moodaa aqiimiddu kolka ay dhammaato kadib xadiidkaasi sheegaya ee cadaynaya inuu usii dhowya wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee laa yuraddu ducaa ducada lama celiyo bayna aladaani waaliqaama adaanka iyo aqiimidda ducada udhaxaysa ducada lama celiyo waktiyada ducada la aqbalo jaaniska qaaliga aad ka faa'idaysanayso fursadda aad ku xisaabtamayseen mudmayn inaad kaflad gashood iska ilowdo waxaa ka mida waktiga adaanka iyo aqiimidda udhaxaysa waktiyada ducada la aqbalo xadiidkuna waa saxiix adducaa laa yuraddu bacda aladaani waliqaama rawaahu nasaa-i wasaxaxhu bnu khusayma walxadiidu saxiix marka waa inaad ku dadaasho oo jaaniskaasi aanu ku dhaafin sababtuna waxa weye qofkii markuu adaankii yimid iyadoo la aadaamayo uu masjidkii kusoo diyaar garooday aqiimidiina uu sugayo salaad buu ku jiraa sida uu tilmaamaya xadiidku nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofkiin salaadunbuu ku jiraa intuu salaad sugayo intaad halkan fadhidaad casharka dhegaysanayso ama aad ka soo horrayso adaankeed masjidka sii fadhido baad ku jirtaa marka qofka salaada ku jirana ducadiisa waa la aqbalaa jaanisyo badan buu qofku ayuu isla waafaqaya adducaa min aqwa asbaab falaysa shaya anfaca minhu famataa ulhima alcabdu ducaa xasalat ilijaaba mar hadduu adoonka ilaahay taa waafajiyo ijaabadana wuu helayaa waktigaa khayrkale kol haduu ku dadaalo adaabta adaanka lagula dhaqmayo ayay ka mid tahay inuu qofku wakti hore yimaado masjidka intaan la adaanin adaanka iyo aqiimida dhexdooda inuu markaa cibaado ku jiru ducaysanayana adaanku markuu dhammaaday adaankiibaa inoo dhammaaday iyo axkaamtiisii maxaa lagu soo gebagabaynaya wakhitaamuhu miskun wacan jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal nebigu waxau yihi man qaala xiina yasmacu nnidaa qofka yidhaahda markuu adaanka maqlo ducadan afaya allaahuma rabba haadihi adacwati taamma wاsalaati اlqaa'ima aati muxamada اlwasiilata wاlfadiila wabcathu maqaama maxmuuda aladii wacadta qofka intaa ducada akriya xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama waxa uu waajibtay shafaacadayda maalinka qiyaamaha xalaal bay u noqotay qad wajabat lahu shafaacatii ergadaydu way u waajibtay ayuu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam maalinka qiyaamaha ducada macnaheeduna waxa weeye allaahuma yaa allah waa eray runtii aada u qaaliyo ilaahay un lagu baryo macnaa miimtuna waxay ciwad ka tahay yaadi yaa allaahum bay ka dhigan washaaca allaahuma bitacwiidi washadaya allaahuma fii qariid ibni malik marka warramayo macnaa inta badan mar haddii miimku uu yimaado lama keeno yaada ilaa naadiran allaahumma ilaahay rabba haadihi dacwati taamma yeedhmadan dhammayska tiranee qaaliga ah rabbigii iska lahaayo rabba haadihi dacwa yeedhmadan ilaahay iska lahaayo ataama ee dhammayska tiran sidaana u dhamayska tirnayn tawxiidkii baaba ku jire wasalaati alqaa'ima salaadan taagan ee soo xaadirtay ee loo adaamayo rabbigii loo tukanayayow aati muxammadan nebi maxamed waxaa siisa alwasiilata darajada wasiilada laydhaha waalfadiila wahiya alfadiila ee fadliga badan ee dheeraad kale oo addoon qurihu inuu helayo addoonkaasina wuxuu nabigu yii waxaan rajaynaya inaan aniga noqdo wabcatu ilaahay waxaad ka soo saartaa nebiga maqaaman maxmuudan meel loo aayay oo la mahadiyey alladii wacadta kaasoo aada u ballan qaaday acsaa an yabcataka rabuka maqaaman maxmuudan qofka ducada akhriya ilaahay sidaa u ammaana anigana ii duceeya shafaacadaydaa waajibtay buu nabigu uri alayhi salaatu wasalaam waaya almaqaamu almaxmuud wa min alleyli fatahajad bihi naafilata laka casaa an yabcataka rabuka maqaama maxmuuda habeenkii qur-aanka u cibaadayso ilahay wuxuu kugu abaalgudi doonaa meel la mahadiyey inuu kaa soo saaro ergada ambiyadoo dhan ay ka cudur daarteen ana lahaa buu leeyahy nebigu al anigaa tan iska leh anigaa tan ilaahay idin weydiinaye ha laygu ogaado marka fadli weyn bay ducadaasi leedahay qofka had iyo jeer dhegaysta adaanka marka uu saa u dhammaado waxaa la gudban dhowr arrimood inuu muadinku waxa uu leeyahay yidhaahdo horeynuu soo marnay ta labaad inuu nebiga ku salliyo sala allahu calayhi wasalam ta saddexaad inuu ducadan akhriyo intaasaa tilmaam ayuu maaragtay nusuusta marka lasoo ururiyo ayay tilmaamaysaa inay fadli badan leedo allah subxana watacala halka aniga waxaa igu dhamaaday mujalad macnaha kitaabku sharaxan haya waa toddoba jiso mid baynu ka tuurnay Ah. ma sahlana dee